waqiila fi safarjilin sufayriju wafi fatan mustakhrijin mukhayriju waalqi waxaad tuurtaa fi tasgiiri kala yarayn dhexdiisa waxaad ka tuurtaa maa shayga yustadqalu la culaysanhayo culayska shayga keenay zaa'iduhu zaa'idkiisa ama zaa'iduhu zaa'idkiisa weeye huwa isagu ama zaa'idahu zaa'idkiisa tuur bedel iyo mubtade khabar mubtade xadfaya aw maa taraahu waxaad arkayso yadqulu culayska inuu keenayba aduu waxaad u aragta inuu keenayoo asal ah tuur haddaba walaxrufu xuruufta alatii taasoo tusaadu lagu ziyaadiya fi lkelimi hadalka dhexdiisa majmuucuhaa waxaa kuu kulminhaya qowluka hadalkaagaa tidhi saa'il iweydiiyo wantahim dadaal taquulu waxaad odhanaysaa marka fii munaliqin mid tegaya dhexdii mutayliqun kii tegayey tegi tegayarowgii kii inta yar tegayay fafhan faham hadalkaa wa fii murtaziqin calooshiisa u shaqaysta aad taskhiirinaysana waxaad tidhaahdaa muraysiqun waa calooshiisa ushaqaysta qaraabsade wa qiila waaa la yidhi fii safarjalin sufayrijun baa la yidhi wa fii fatan wiil oo mustakrijin wax soo saarayana mukhayrijun baa la yidhaahdaa tur isagana waxaa musanifku uu leeyahay isagoo aynu kusoo jiray baabkii taskiirta ayaa waxaynu soo nidhi saddex tallaabaa laga qaadaa awalka in la godo ya in lagu kordhiyo xarafka ku xigan la kordhigo ya in lagu ziyaadiyey bay ahayd soo ma musanifku marka wuxuu doonayaa inuu ka hadlo laba xukun oo iswata buu doonayaa inuu afartan bayt kaga hadlo waa midda koowaade shaygan la tasqiirinhayo ee ya-baa lagu darayaa lagu leeyahay ya-du xaraf zaa'ida markaa oo kelmaddu ayna wadanin xuruufta markaa wax lagu ziyaadiya waa imisa si aan ugu qaldamin waa ko waxaa kaluu ka hadlahayaa ziyaadada lafteedu hadday dhib keento in la jarayo saddex oo isla xukunka dhexdiisa ah xarafku hadduusan zaa'id ahayne asal yahay laakiin asalka laftiisa uu culays keenay go saddexdaa qodoban weeye wax musanifka hadlay wuxuu ugu horreysiiyey goynta la goynayo lakiin waxaan la goynhayabaa laba ah xaraf zaa'id ah oo culaysku isagu ka yimid iyo xaraf asara oo culaysku ka yimid isaga laba gooroba waxa la goynhayaana waa maxay waa xarafka keenay culayska laakiin marna waa zaa'id marna waa asal taa isagoo ka hadlaya wuxuu yihi waa alqi waxaa tuurtaa ood xadaftaa ah. qofka i weydiinayow cilmiga naxwada ee dooni inuu barto fi tasgiiri tasgiirta dhexdeeda waxaa tuurtaa maa shayga yustadqalu la culaysanhayo shayga lagu tirinhayo culays inuu yahay tuur zaa'iduhu zaa'idkiisa weeye huwa isagu zaa'iduhu weye labada ku banaantay zaa'iduhu iyo zaa'ida haddii zaa'iduhu la yidhaahdo oo la godo wuxuu noqonayaa khabar mubtadiisi xadfanya huwa zaa'iduhu haddii laakiin zaa'idahu la yidhahdo waa maxay waa badel زائده zaaidkiisu markaa noqon zaaidahu zaaidkiisa iska tuur buu ihi macnaha waxaa tuurtaa oo musanifkuu soo hormariyey in la tuuro asalka waxaa ah shayga zaaidka ah marka shayga zaaidkee culayska keenay awalan iska tuur buu ku yidhi waa kow macnaha wuxuu ka wadaa rubaci baynu kusoo jiray haddaad xasuusataan ulaai wuu soo dhammaaday wixii ka bilowda halkaas ee dusha ah baynu kusoo jiray sooma wuxuu musanifku kuleeyahay marka asmaada khumaasiga ah asmaada khumaasiga ah ee weliba xarafka afraad uusan xarfulcillo ahayn asmaada khumaasiga ah ee xarafka afraadi uusan xarful cillo ahayn sida munطaliq mudaxrij murtasiq oo kaleeto ama asmaada sudaasiga ah waan israacayna soo garan maysaan saddex baa baynu u qaybinay hulaaثi rubaaci iyo wixii ka sareeya ama waxaynu nidhi waa sudaasi isna waa sidoo kale un sida mustakhrij oo kaleeto mustakhrij oo kaleeto xuruufta noocaa a fiiri culays hadduu kelmadda ka yimaado hadduusan culays ka imaanin sideeda u daa laakiin culays hadduu ka yimaado wuuna ka imaanayaaba iska goo buu ku yidhi xarafkan zaaidkaa goo xarafkani marka inuu zaa'id yahay maxaan ku garan inuu xarafkani zaa'id yahay maxaan ku garan masaladaas naxwo shaqo kuban laguna barto lakin waxaa lagu bartaa sarfi waa maxay waxaa la yidhaahdaa aqwى اladilati fi ziyaadaة اlxaraf wa suquuطuhu bacda tasaariif mararka barhkood buu dhacaa inta badan zaaid asalkuma dhaco laakiin xarafka zaa'idkii inta badan wuu dhacaa waa la gooyaa marka asbaabbaa jirta layskama gooyo weliba alfiyadan ku gaari doona in sha allahu tacaala isaga oo leh xataa iska daa wax kale ee mafaacilada kolka la marahayo laba mafcuul weligaa ha goynin bilaa daliil shaygan macno la-aanna lama kordhiyo macno la-aanna lama gooyo lanna wixi waa luqo haddaba wuxuu yihi xarafkaa zaa'idkaa iska tuur buu ku yidhi iska tuur kow ama waxaad adigu u aragto inuu culays yahay halkan waa masaladii kale waa maxay kii hore muxuu aha wax la goynayey zaaid kii keenay culayska ama haddiiba xarafkani uu asal yahay laakiin adigu aad u aragtay inuu culays keenay oo arintu uu culays ka imaanayo go sida safarjal oo kaleeto safarjal oo kaleeto oo laamkaasaa lagoyn laamku waa asal waa la jarayaa laakiin haddaba masaladii hore munaliq kolkii aad tasgiirinayso munaliq waxaad odhanaysaa muayliqun maxaad ka goysay nuunkii munaliqun nuunkii baad jartay lanna waa zaaid oo miimkuba waa zaaida maangooy laba xarfa zaaidku waa maangooyo waxaadan u goynhaynin miimkan kadeetahay wuxuu ku tusinayaa kelmaddani waxay tahay waa ismu faacil dhismahan kelmaddu noocii uu ahaabuu kutusahayaa macanihii ismigii faacil buu kutusahayaa lama goyn karo waa midda labaad ee wuu ugu horeeya kelmadda xarafka ugu horreeya in la gooyana waa laga qurux badan yahay dhexdaa wax laga jarjar lakin bilowgaba haddaad goyso dee wixiibaa kaa xumaana inta badanna waxaa dhici karta xarafka labaad inuu reeban yahay marka laguma hadli karo murtaziq oo kaleeto isna sidoo kaleeto ta'da go muxuu noqonayaa murayziqun waxaadan ka teganida ya-di waad ku kordhino ogow murayziqun ogaada kelmaddan waxay ahayd ilan waa waxan waa waa waa rubaaci noqday khumaasi marka maxaa lagu wasankiisu ahaa mufaycilun mufayciil iyo mufaycil bahan soo mahayn ayib murayziq buu noqonayaa miimkii haddana kana la jari maayo sidoo kaleeto weeyaan ayib asal hadday tahayna sidoo kaleeto iska goobu ku yidhi xuruufta iska goobu ku yihi sida safarjal oo kale safarjal hadda kuma jira xaraf zaaidi laakiin laamkaa safarjal ku jira kolkaad tashiirinaysa waad goynaysaa maxaad odhanaysaa sufayrijun sufayriljun lama odhan karo culeys baa ka dhalanaya sufayrijun baad odhanaysaa marka intaa way wax musanif ka hadlay waa aad bay udhoyar tahay walaxrufu xuruufta intaaban iskaga kaa qaldamin ka hore horta waa zaaid iyo asal baa lagoyn ka hore waa zaaidka go ka dambana waa asalka go sababta laba goorab loo goynna waa maxay waa liajlihi culays dartii walaxrufu haddaba xuruuftii allatii taasoo tuzaadu la ziyaadiyey fi lkeliim hadalka dhexdiisa majmuucuhaa waxaa kuu kulminaya qawlka hadalkaaga aa tidhi saail iweydii oo wantahim dadaal su-aasha badi si fiican ii weydii ikaadi ikaadiya ikaadiya waan idiin iman insha allah ikaadiya yaa hawlu istanim ah. soo ma ah. yaa hawlu hawl ninka la yidhaahdo istanim xasil hadegdegin ah, waa yaa hawl istanim weye waa kaas weye <laughs> waan idiin sheegi doona insha allah isku mid waxaaba ka daran sa'altumuuniha soo horeyn soo marin amaanun ah. wa tashiilun amaanun wa tashiilun musanifku wuxuu ku uhi haddaba oo uu doonaya inuu ku sheego war xuruufta wax lagu ziyaadiyo waa maxay wuxuu waxa wax lagu ziyaadiyo hal kelmad abaan ah kuugu soo koobayaa oo waa maxay saa'il wantahim ama kiina yaa hawlu stanim laba gooraba tiri saa'il siin alif hamz lam wow noon ta ha miim kan dambana tiri yaa hawlu ya alif ha wow laam istanim hamza ta nuun siin nuun miim amaanun wa tashiilun waa sidoo kale tashiilun wa munaa'un waa sidoo kaleeto waa isla meeshii tmuniiha sa'altumuunii ha intaad rabto macanuhu isku midunbuu noqon oo wuxuu ku yidhi waxa kuu kulmin hadalka aan ku idhi saail iweydii iweydii saail iweydii ayuha aalib iweydii saail iweydii oo wantahin ku dadaal su-aasha markaad doonaysa inaad wax barato su-aasha lagama xishoodeeh wantahim ah, dadaal macnaha mamanow si fiican su-aasha waa inaad oomateedii hunguri u hayso haddaad doonaysa inaad waxbarato ayib kun himan wantahim waxa wey kuna himan xariisan calaa alabihi litakuna min xamalat اlcilmi wa fii bacdi nusuk yaa hawlu stanim muxuu noqonayaa yaa hawlu waa nin magic markaa waa muraadihi loo dhawaaqayso garmaysaan yaa hawlu hawlow istanim sug saagniyo istanim macnaha isdhibin mayaad garan weyday miyaad rafaaday ila kulle masale garan weyda waad biraysa waad rafaadaysaa sooma yar deg waa ka arrinta way dhamaatay may miyay ku dhibtay haa istanim waaba intaaba hadalkaa aan ku idhi hadalkaa aan ku idhi weeyaan ayib alyawma tansa iyagana lagu jamciya sidoo kaleeto amaanu wa tasiilun daba sidoo kaleetaba tasiilun wa munaan waa isku midku adigu tobankaa xaraf tobankaa xaraf su-aal baan doonayaa inaan ka jawaabo waxay tahay tobankan xaraf siin matalan siin baa ku jira siin baa ku jira alif baa ku jira hamza ku jira nuun baa ku jira laan baa ku jira ta baa ku jirta wow baa ku jira macnuhuma waxaa weeye xuruuftan meel alla meeshaan ku arka waa zaaid oo hadda sa'ala siin baa ugu horey fiiri oo saddexdii xaraf ba hadda midna waa siin midna waa alif midna waa lam waa hamza midna waa lam haddaba marka hal xaraf zaaid kuma jira hadalkaas sa'ala waa facaala sa'ala waa facaala macnuhu maaha xuruuftani waa zaaid mar walba marna waa zaaid marna waa asal ee markaad doonaya inaad wax ziyaadiso waxaan tobankaa xaraf ahayn zaaid ma noqdaan xuruuftii alifku soomaysan ahayn toddobiyo labaatan sideed iyo labaatan sideed iyo labaatankaas ama toddobiyo labaatankaas waxaad ka jaraysaa tobankaa xaraf inta kale ee kuu soo hadhay sideed iyo labaatan sooma sideed toban soo maa taaban maysid waa asal meeshaad ku aragto matalan jim weligaa ma odhan kartid safarjal hadda safarjal ra-du waa asal ma ohan waa waa waa waa ziyaada ma odhan kartid weligaa jiimku weligaa ma odhan kartid fada weligaa ma odhan kartid weligaad fa zaa'ida arki maysa macnuhu waxa weeye kelmadda markaad doonaydo xasiyaaso waxa wax lagu ziyaadiyo waa tobankaa xaraf mid kamid abaa ah wax lagu kordhiyaa taquulu marka mitaalkun baadhay taquulu waxaad odhanaysaa fii munطaliqin mid tegaya waxaad odhanaysaa muطayliqun maxaa laga gooyey nuunkii leannahu waa xarafka keenay maxay curayska ka keenay weeyaan ee fafham faham wa fii murtasiqina waxaa tidhaahdaa murtasiqadu waa caadi waa la yaqaana tan waa calooshadu shaqaystayaal haddaad doonaysa ninkan waa calooshadu shaqaysta yarow xataa wax fiican ma qaato lakin waa lagooye maxaad odhanaysaa muraysiqun maxaa la gooyey tadii murtasiqu waana zaaid weeye hadda wa qiila waxaa la yidhi fii safarjalin waa zaaidkani wa fii safarjalina waxaad odhanaysaa sufayrijun baad odhanaysaa sufayrijun maxaa la gooyey laamki asal weeye marka wa oo mustakrijin soo baxayana waxaad odhanaysaa mukhayrijun oo siinkiina waa la gooyey taadiina waa la gooyey labadubna maxay ahaayeen zaa'id ba wasudaasigi weeyaan mustakhriju ayaad odhanaysaa ayib waqiila waxaa la fi safarjalin sufayrijun baa wafii fatan wiil oo mustakrijin la soo baxayana mukhayrijun baa laidhi waqad tuzaadu in la kordhiyaa la arkaa meelaha waxaa ku yar jira tambiihaad iyo cilooyin waxba ku laaban mayno waqad tuzaadu in la ziyaadiyaa la arkaa liyaawyaadi litacwiidi bedel qaadasho darteed iyo waljabri kabitaan lilmusaqari kii la yareeyey la kabayo almahiidi ee la duleeyey waa la bahdilay bahdilidii marka la bahdilay iyo yasidii la yasay ayaad muxuu ahaayey yasidii la yasay baad ka soo bedel qaadanaysaa ka qawlihim hadalkoodao kale way idhaahdeen ina almutayliqa midkii la sii daayey xabsigii laga sii daayey ataa waa yimid waqba waxaad qarsataa ee waxaad kaydisaa waa qarintii une assufayrija safarjalka ilaa fasli shitaa'i qabowga ilaa laga gaarhayo jilaalka musanifku wuxuu meeshan kaga hadlahayaa waqad tuzaadu lyaau ya in la ziyaadiyaa la arkaa ya in la ziyaadiyaa la arkaa oo ya-daa maxaa loo ziyaadinayaa ya-dan waa horta waa ya la kordhinayo waana ya labaad waa ya reeban ya-daa maqasaba in la kordhiyo horta qabla alaakhirkaa lagu kordhinayaa maqasaba ya-da in la kordhiyo maya waa jawaaz hadalka sheekhu wuxuu ku moodsiinayaa qasab inay tahay ya-daas laakiin waa jawaaz waa ziyaadata jawaazin ee eh, ma aha ziyaadata laazimin ma aha ya-dan marka la kordhiya sababta loo kordhiya waa maxay waa ciwad qaadasha oo waxaa laga ciwad qaadanayaa shaygii la xadfay ee asalka ahaa matal safarjal maxaa laga xadfay ya-dan horta la keenaya ma ya-dii ya taskiirta may tasqasa bay ahayd marbaad hadalkan aad tasqiirinayso waa ya kale waxaynu hadda baabka kusoo marnay in la goynhaya xarafka culayska keenay soo maa xarafkii culayska keenay ama zaa'id ha ahaado ama asal ha ahaadee miyaa la iska goynayaa un haddaad rabtana waad goyn haddaad rabtana waad goyn waxaanad ka soo ciwad qaadan yaabaad ka soo ciwad qaadanaysaa sida safarjal kolkii hadda laamkii la gooyey dee yaabaa laga soo ciwad qaatay markaasa maxaa la yidhi sufayriij baa la yidhi sufayriij baa la yidhi ama xaraf zaa'ida ha ahdo sida munaliq maxaa la yidhi mutayliq ama laba xarafba ha ahaado ama laba xarafba ha ahaado sida mukhayriij oo kaleeto sababta marka ya-dan loo keenay waa maxay waa iska cadiha warku wuxuu ku yidhi waljabri lilmusakari lmuhid ismigan waa ismi la tashiiriye soo maah oo waa la yareeyey waa la yasay waana la duleeyey haddaba saa darteed yarayntan la yareeyey iyo dullayntan la dulleeyey ayaa yadaa laga soo bedel qaadanhayaa mithaalkii maxaa ka mid a waxaa ka mid ah isagoo la xadfay oo ya laga soo ciwad qaatay ina almutayliqa ataa waa yimid macnaha qofkii la sii daayey mutayliqun wey soo garan maysaan baa la yidhi mutayliq munaliq buu ahaa munaliq marka xarafkii la gooyey baa ya laga soo ciwad qaatay sidoo kaleeto safarjalla waxaa la yidhi sufayrij baa la yidhi sufayrij sufayrij ayaa la yidhi sufayrij waqad tusaad in la kordhiyaa la arkaa yaa u yaadi litacwiidi ciwad qaadasho xarafkii la xadfay laga soo ciwad qaadanayo waljabri iyo kabitaan la kabayo oo la kobcinoo lagu weynayn lilmusaqari ka la taskiiriyey almahiidi ee la duleeyey ka qowlihim hadalkoodao kale wey ay yidhaahdeen ina almutayliqa midkii la sii daayey ataa waay tegey ninka kolkay xabsiga laga sida muxuu sameeyaa horuu ka socdaa wakhba kaydee asufayriija safarjalka ilaa fasli shitaai qabowga inta la gaadhayo waktigaas waqtigaa meel dhigo safarjalku shee cumar hadduu yaqaano kolley isagaa qolyaha inaga fiicnaa dhulalkooda tegaye af soomaali wax alla wax safarjal lagu dhahda ma aqaan waa ka buuxaa waa midho fiican waa midho aad iyo aad u faa'iido badan magac uma haya anugu marka waan isu si doonaa geedkaas laakiin leannahu geed inoo baxay naga ma aha asalkaba waaden waxay odhan jireen ximboox ximboox marka ma aha ximbooxu geed sun ah lakiin sun maha geedkan midho fiican weeye washada mima asaluhu daya tasgiiru da wamiluhu ladaya wa qowluhum aydan unaysiyaanu unaysiyaanu shada kamaa shada mugayribaanu walaysa hada bimihaali yuxda fataabic ilasla wadac maa shadah washada waxaa shaadoobay mima asaluuhu asal waxa ay ka dhigeen iyo qaaciido daya lafdiga daya abaa shaadoobay waa ismi aan mucrab ahayn oo tasgiiru da ismi shaarihii wamiluka waxaa lamida ah, aladaya baa ka ah ism mawsuul oo la taskhiiriyey ismi mucra laisku ogaa wa qowluhum hadalkoodana unaysiyaan unaysaan buu ahaa unaysiyaanu ay yidhaahdeen shada waa shaadoobay kamaa shada siduu u shaadoobay muqayribaanu siduu u shaadoobay walaysa haadakani lakin waa bimihaal mihaal oo yuxdaa lagu daydo waa khaladkani ee fatabic waxaad raacdaa alasla waxa asalka wadac ka tag mimaa shada waxa shaadoobay xifdi laakiin ka soco qawaacid ka dhiganin musanifku wuxuu le waxaa shaadoobay oo culimadii carbeed waxa ay asal iyo qaaciido iyo qaanuun iyo daabit ka dhigeen masalada meel baynu soo saaray taskhiir soo maha awsaan baynu u samaynay saddex ah ismiga la taskhiirinhayana shuruud baynu u dhignay oo waxaynu idhi ismiga mucrabka ee mutamakinka ah unbaa kolka horeba la taskhiirinaya samaynaan odhanin qaaciidataasi la raaca bay ahayd waxaa jira haddaba horey waxaynu u nidhi asmaada mabniga a ah lama taskhiiriyo laakiin way soo aroortay iyada oo la taskhiirinayo waadki isku ogaa lama taskhiiriyo waa shaad iska aqbal waa shaad waa shaada iska aqbal waa shaada iska aqbal matel maxaa ka mid a dhaya dhaya kan yarowgiida muxuu noqonayaa dhaa kan kan yarowga kan yarowga waa asmaada asmaaishaarada asmaada asmaaishaaradaana dee waxa laysku ogaa yaan la taskiirin qaacidada carabi way khilaaftay oo dayaa bay oo daabay taskiiriyeen dayaa bay ismiga mawsuulyaan la taskiirin laysku ogaayo alladii bay alladayaa yidhaahdeen alladayaa bay yidhaahdeen ma labadan besa maye asmaaulishaaradii oo dhan iyo mawsuulaadkii oo dhan way taskiiriyeen culimadu waxay laakiin yidhaahdaan waxaa la taskiiriyaa oo la arkay iyagoo taskiirinaya tha sumashaari ta thaya iyo taya bay odhanayaan thaya iyo taya alladii soo maahayn iyo allati alla thaya alla taya ashaad haddaad arta nin ku hadlayo laa ba'sa khalad ma aha alla thaya iyo alla taya haddii ku idhahdo waxaa kaloo la maqlay asmaaishaaradan shan lafdi oo kamida ah isagoo la taskiirinhayo thawata iyo thawani iyo tani ula ulaa laakiin mushkiladu ku haysata laba luqaa ku jiray ma xasataan ulaa i iyo ulaa labadaas kuma jira soo ma labadiinba haddana maraysaa kolkay tasqiirsan tahayna ulaa iyo ulaa i waa sida qur-aanka ku yimid ulaaika ulaa waan mhm. gaari doona insha alla tacaala waxaaso dhanoo matni abaan gaari doonaa alfiyada ah hadduu ilah yidhaha subxaanahu wa tacaala mhm. waxyaabaha la taskhiiriya waxaa kamida ah murakabka ismigii murakabka ahaa afcaal taajub maalintan waan waxaynu nidhi waxa la taskhiir waa inuu ismi yahay waxaan idhi ficlu tacajubkana waa la taskhiiriya soo ma kolka la taskhiirinaya taskiirintaas taskhiirintiisaasi waa maxay waa shaad maa uxaysinuhu ma axsanu soo ma ahayn maa uxaysinuhu buu noqonayaa murakabka matalia masjiga ahaa sida baclaba ka iyo siiba weyhi oo kale iyo haddaad taskhiirinayso isagana sidoo kaleeto waxaad ku taskhiirinaysaa baclabiyun baclabiyun sibawiyun subawiyun noqolaa tiri waa lagu tasqiirinaya ayib adigu iska daaya wararkaasoo dhan waa maxay ismi aan mucrab ahayn baab intaas baabka hor ka hadlay ismi aan mucrab ahayn waa la tasqiiri laakiin tasqiirintaasi qiyaas ma ahee waa shaad sidoo kale waxaa lamidoo ah iyadana shaada unaysiyaan shadawaashoodaba insaan kolkii la tasqiirinayo ba waxay idhaahdeen unaysaan bay idhaahdeen unaysaan ayay idhaahdeen unay saan qiyaaskiisii iyo wixii laysku ogaa waa garamaray maxaa lagu taskiirinayay waa fucayl unaysun unays yaa unays carabdu la baxdaa unays cabdullahi bn unays ayib unaysun unays insaankii unays la isku ogaaba waxay yidhaahdeen unaysiyaan unaysiyaan oo yaababa weliba kusii kordhiyeenba waxaa kaloo shaadoobay qiyaaskii ka baxay kamaashada mukayribaan maqribkii ayay taskhiiriyeen soo muayrib le ogeyn muayribun waa kini soo maray muayribun mufaycilun waxay yidhahdeenba muayribaan bay yidhaahdeen muayribaan marka waa hadal carbeed oo saxa ogow laakiin qiyaas ma wuxuu ihi taasu marka ceebayna waa yahay waxaan adii akriday ee dambe ma wax la raacayo oo qaacida asala may waa iska maqal walaysa ma ahan in bui haadaakani bimiaal miaal yuxdaa lagu daydo ee fatabic waxaad raacdaa asla asalka wadac ka tag maa shada waxa shaadoobay isagu wuxuu yidhi qiyaas bay ahayd laakiin nin haddaynu aragna gajagajahoo ninkii u isticmaala iyada waxay tidhi ma qiyaas la raacaya maya waxaad ku tidhaahdaa soo soomaaliga maa qolyalka maxa la yidhahdaa waxaad ka tidhaahdaa marka buugga laguma qori karo waxaad ka tidhaahdaa marka cid waliba way leedahay qawaacid la raaco iyo hadalkaas oo meel gaara loo isticmaalo wuu jira mashal wuxuu kaa yidhi ha wakaas waa haaib iyo waa arrin adag weeye maalan ba magacyada xitaa kolka wax loo yaqaan uu kala bedelan yahay dafada oo kaleeto anigu dafa uma naqaano laakiin balqayaa la yidhaahdaa dadka barhkood maxay dhahaan baqalyo laakiin qawaacidka saxdee lagu yaqaano waa maxay waa dafada laakiin baqalyo iyo balqayo iyo waa luqa shaadka lagu sheegi waa luqatu qowm cid baa isticmaasha cid baa isticmaasha waayna jiraan hadalla xitaa baabka dambe inoogu imaan doontaaye luqatu caamiyaa laakiin oo carabi caadiya laga dhigay washada waxaa shaaday bima asaluhu waxay asal ka dhigeen daya tasqiiru da da tasqiirinteeda xaaliyo milu ka waxaa lamid ah, alla daya masuulkii wa qowlum hadalkooda aydane waxaa ka mid a shaadoobay wa qowlum hadalkooduna wuu shaadoobay aydane unaysiyaanu shada waa shaadoobay kamaa shada siduu u shaadoobayba mughayribaanu walaysa haadaakani maahan bimithaalin mithaal yuxdaa lagu daydo ee fatabic ilasla asalka raaca wadac waxaad ka tagtaa maa shada waxa shaadoobayna ka tag baab nisab